بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته درسigan ku saabsiisan salaamaة الصdr ama laab laabfayoobid inaan qofku caloosha ka bukin ama aan cil iyo cadha cabulinin ama aan ruur ku ku seexanin markaynu dhahno laabfayoobidu islaamka ama diinta ilaahay subxaana wa tacaala uu soo dejiyey guud ahaan dadka muuminiintaabay bay walaaleysaa waana isku xidhaa calaaqa ijtimaaciya bay u yeeshaa waxaa ka baxa wixii colaad iyo uurxumo iyo ciil iyo la laysu qabay iyo xaasidmiya wax lamida dhammaantood baa ka baxa markaynu laafayoobida ka hadlayno dhan waa ka cibaada waa qurba ilaahay loogu dhawaado dhanna waa waxyaabaha sababa bulsho inay wada noolaan karto oo haddii bulshadu xanuunada laabfayoobida cagsigeeda ku ah kasoo horjeedkeeda ay ku dhacaan oo ah ciilqab iyo uurxumo iyo isqabsi hadday ku dhacdo bulsho jirta ma noqoto idan qadiyada tan inta badan waxaa laga waramaa muuqaalka sare laakiin waa qadiyad ku saabsiisan quluubta iyo inta qarsoon oo ah xaqiiqo ahaan meesha rabbi eego aadanuhu inta badan wuxuu jecel yahay muuqaal qurux badan in lagu arko qofna ma jecla subaxii markuu soo tooso isagoo aan toilet kaba gelin inuu suuqa usoo baxo qofna ma jecla waayo wuxuu diidan yahay isagoo fool xun inay dadku arkaan ilaahay subxaana wa tacaala wejiyadiina ma eegayo meel kaluu rabbi leeyahay anigu halkaasaana eegaa quluubtiina iyo acmaashiinaan eegaa ka waran adoo qalbi fool xun la soo kacay ama la soo toosay oo rabbigaa hortiisa isla taagay aakhirana qalbigaa nabadqabkiisa iyo caafimaad qabkiisa oo kaliyaa lagu badbaadaa sidaa ogeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay yowma laa yanfacu maalu walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim maalinta aan adduun wax tarin qof ula yimaada mooyaane rabbigii qalbi caafimaad qaba bulshada muslimkaana ilaahi subxaana wa tacaala markuu saxaabadii sifeynaya waxaa lagu tilmaamay muxamedun rasuulu llah waladiina macah ashidaau cala lkufaar ruxamaau baynahum taraahum rukacan sujadan yabtaguuna fadla min allahi wa ridwaana nabi maxamed waa ilaahay rasuulkiisii baa la yidhi isaga ammaan waxa ugu filan masaladaasoo kaliya inuu ku rabbi doortay yahay saxaabadase saddex sifaa ilaahay siiyey subxaana wa tacaala sifa waxa weeyaan xidhiidhka ilaahay la lahaayeen oo ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa taraahum rukacan sujadan yabtaguuna fadla min allahi wa waxaad arkaysaa iyagoo rukuucsan oo sujuudsan oo ilaahay subxaana wa tacaala raalli ahanshiisa dheeraadkiisa raadacaynaya kaasi waa xidhiirhka iyaga iyo rabbigood ka dhexeeya makhluuqaadkan dunida kor saaran siibaa aadanaha ilaahay laba qeybood buu u qeybiyey qeyb waxaa la tilmaamay waa qeyb gardarro badane waa rag iska dhiciya baa la yidhi ada adag oo iska dhiciya wax waa qolada gaaleed qaybta kalena ilaahay wuxuu tilmaamay muminiinta ah inay ruxamaa u yihin dad u naxariista dad col isuma naxariistaan dad aan laab fayoobi isuma naxariistaan dad aan wanaagga isla jacalayni isuma naxariistaan sida awgeed ayuha laxiba ilaahay markuu saxaabadii u manno sheeganayo manno sheegadku waa gallad sheegasho waxyaabaha nimcooyinkai rabbi siiyey markuu tilmaamayay ilaahay wuxuu ku tilmaamay nimcooyinka waaweyn ee la siiyay inay kamid tahay واdkuruu nicmaة اllahi عalaykum id kuntum acdaaءa faأlafa bayna quluubikum faasbaxtum binicmati ikhwaana waxaa xasuusataan nicmada weyne a laydin siiyey a markaa colka ahaydeen ee qalbiyadiina ilaahay subxaana wa tacaala uu isu soo dumay nebi moxamed baa ilaahay subxaana wa tacaala isna ugu gallad sheegtay ama ugu mano sheegtay oo rabbi wuxuu ku leeyahay nebiga calayhi salaatu wasalaam koox qalbi caafimaad qabata wadataan ku siiyey baa ilaahay leeyahy ninka qaa'idka ee hormoodkaee dad hogaaminaya dad nabad qabuu hogaamin karaa laakiin dad qofba qof reebayo lama hogaamin karo mahmaa uu hogaanku fiican yahy ka inoogu taqisan haddaynu xagga sare saarno madax ka dhiganno suurtagal wax ma aha oo ma fududa inuu ina hogaamin karo inagaan qofba qof rabin gobolba gobol rabin reerba reer rabin dadba dad doonaynin suurtagal maaha inuu in karo walow uu daacad yahay sidaa geed ba ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu nebiga ugu gallad sheegtay huwa aladii ayadaka binasrihi wa bilmu'miniin wa alafa bayna quluubihim low anfaqta ma fi lardi jamiica ma alafta bayna quluubihim walaakina allaha alafa baynahum ilaahay waa ka kugu gargaaray baa la leeyahay nebi maxamedow nasrigiisa iyo wa bilmu'miniin koox mu'miniin ah kooxdaasi oo ilaahay qalbigooda walaaleeyo isu dumay baa la leeyahay haddaba ayuhalaxiba walaalnimada la sheegaya islaamnimadu ma timaado iyadoo quluubtu bugto oo caafimaad aanay qabin waxaa loo baahan yahi xanuunada badan ee ilaahay kitaabkiisa uu ka waramayo alghilu walxaqdu walbagyu walxasadu waxaasoo dhan in laga caafimaad qabo soomaaliga inaana kuba wada garan baa suurtagale waa waxaa laaliya wixii uur xumo iyo uur ku taallo iyo xaasidnimo iyo caloosha wixii dhibo oo dhan qofka muslimkaa ah saddex meelood meeloodunbaa meel laga rabaa inuu deganaado inuu ka hooseeyaa marnaba sharciguma soo dhaweynayo martabad iyada waxaa gaadho oo qura dad gaaroo ilaahay doortay waa martabatu liithaar naftaada inaad nafta walaalkaa ka horu marisaa iyadu waa martabad dad gaara uun ilahay uu qur-aanka ku tilmaamay wayuiruuna calaa anfusihim walow bihim wayuiruuna ala anfusihim walow kana bihim khasaasa martabad labaad ayaa jirto oo ah walaalkaa waxaad naftaada la jeceshay inaad isna la jeclaato an tuxiba liakhika maa tuxibu linafsik martabad ka hooseysaa jira labadaaba waa tan aynu ka waramayno waa qalbigaaguna caafimaad qabo at least inaad bukin ugu yaraan inaad ahayn qof cuqdad iyo ciil iyo cadho iyo xaasidnimo qaba ugu yaraan inaad noqoto qof laabtiisu ay caafimaad qabto maanta masaa-il baa jira dadku ay fudaydsadeen laakiin aynu midhaheedii hayno maanta caalam ulislaami dhammaantii dhib baa ka taagan ma aha inuu dadka ka xoolo yarye ma aha inuu dadka ka caqli yarye ma aha inuu dadka ka hobi yarye waxaasoo dhan maaha ilaa naclear weban bay haystaan laakiin waa maxay xaqiiqada jirtaa waxa weeyaan waa inay laabuhu bukaan dabeetana ninba nin rabo inuu reebo ninba nin uu rabo inuu ku ciil baxo midba uu bagaleeyay jabkiisa mujtamac noocaasina afraad ahaanna ma guuleysto midhmidh uma guulaysto koox kooxna uma guulaysto dowlad ahaanna uma guulaysto walidaalika caalam islaami waxay yaallaa waa urxumada muslimiinta dhex taalla ayaa midba mid reebaya meel kastoo dagaal ka dhacayo gaalada qaar baa la safan qaar baa dhan kale u safan dhammaantood baa colaada iyo urxumadu dhex taalla dad badan oo maanta muslimiina waxay ku dhawaaqayaan war hala midoobo oo soomaalidu ugu horeyso soomaalidu way soo kartay dhib tiro badan baa soo gaadhay in rubuc qarni ka badan ayay dhulka taallay hadda dad badan baa waxay leeyiin aan dib u midowno dib u midowno haddaynu bukno miyaynu midoobi karnaa su-aasha waa taa haddaan laabto caafimaad qabin miyaad midoobi karaysaa haddii xanuunada tani idan kelimatu lmuslimiin inay midowdo waxaa ka horeeya caafimaad qabto in dad wax wada yeelan kara ay noqdaan qof kasta oo raba inuu ku dhawaaqo midnimo iyo guul iyo walaalnimo iyo dadna waxaa ka horeysa inuu ku dhawaaqo in dadkan cafiyo oo isasaamaxo oo laabta bukaanka ku jiraa inuu soo baxo qofkii laabtiisu caafimaad qabtaa ka fardan qof qura xataa haduu yahay wuxuu seexdaa isagoo caafimaad qaba isagoo aan noloshiisu warwariyo tiiraanya lahayn isagoo aan laabtu huraynin dadka badh waxay seexdaan iyagoo cadho la gamila maalinba warka yare uu soo maqlo ama ku-dirarka inta laga lahaa hurdadaba ka qaadaa isagoo ciil qabu sariirtiisa taga haddaba waxayn leenahay qofku hadduu calooshu bukooto ma noqdo qof bulshada la noolaan kara ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu nebi ibraahim inooga waramay baryadiisii fiirso nebi dhan oo rabbi soo diro oo ilaahay baryaya muxuu leeyahy walaa tukhzinii yowma yubcahuun yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim ilaahayow hayhoojinin buu leeyay maanta dadka lasoo saarayo maalinta aan xoole iyo caruuritoona wax tarin maalinta qofka quree badbaadaya uu yahay qof caafimaad qaba laabtiisu culammadu waxay yidhaahdaan meesha tan markay joogaan waxay yidhaahdaan salaamatu alqalb waa laba shay midna waa salaamat alqalb laga qaado inaad shirki iyo xumo kale ku jirin laabtaadu inay ka caafimaad qabto gaalnimo iyo qurunkeedo ilaahay towxiidka aad u khaalis yeesho midna waxay yidhaahdaan waa salaamatu sadri ah in makhluuqaadka siiba dadka muuminiintii inay kaa nabad galaan oo aanad maxay wax laabxumo iyo dhib aanad hayn walidaalika ibraahim nabi ibraahim ilaahay qur-aanka markuu ammaanayey waxaa la yidhi waina min shiicatihi laibraahim id jaa rabbahu biqalbin saliim nabi nuux kooxdiisa waxaa ka mida baa ilaahay yidhi dadka jidkiisii haya nebi ibraahim baa ka mid a id jaa rabbahu biqalbin saliim baa ilahay yihi markuu rabbigii ula yimi qalbi saliima idan ayuha laxiba in qalbigaagu caafimaad qaba aday kuu tahay caafimaad qab aday kuu tahay caafimaad qab walidaalik aakhiro dadka jannada ku jira nicmaysanaya xanuunka ilaahay wuxuu quraanka aanka inoogu sheegay inay ka caafimaad qabaan macnaheedu waxa weeyaan nicmadii jannada inaan u dhadhaminaynin qofka laabtiisu ay nooca kan tahay saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyahy haddaabay dhacday in dhibi jirto janno ilaahay u qoray kuwa laga siibaa noqonaya wanazacnaa maa fii suduurihim min gilb ikhwaanan calaa sururin mutaqaabiliin waxaanu ka siibnaabaa ilaahay yidhi wixii laabtooda uurxumo ku jiray wixii xumo ku jiray macnaheedu waxa weeyaan saaxibu nicma maaha qofka laabtiisu bugtaa xataa fi dunya markaa kuma aha haddaad rabto ahlu januu siday u nool yihiin oo kale inaad u noolaato adoo adduunka jooga noqo maxay mid laabtiisu caafimaad qabto ahlu janna ilaahay wuxuu ku tilmaamay wahuduu ila ayibi min alqowl war xunba ma maqlaan halkan war xuno badan baad maqli laakiin waxaad u baahan tahay inaad laabtaada ka shaqayso markaan dib ugu noqono saxaabadii ansaar iyo muhaajiriin ilaahay quraanka aanka wuu ku ammaanay muhaajiriinna waa la amaanay ansaarna waa la ammaanay ammaantooda u noqon maayo ilaahay wuxuu kaloo amaanay kuwii iyaga raacay ansaar iyo muhaajiriin kuwii raacay kuwa raacay maxaa u calaamada ilaahay subxaana wa tacaala laba shay buu ku tilmaamay mid waa inay rabbigood baryayaan oo ku xidhan yihin wاladiina jaa-uu min bacdihim yaquuluun kuwii saxaabadaa dabadeed yimi waxay odrhanayaan baa ilaahay yidhi rabbana اkfir lana waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan ilaahu noo naxariisa annaga iyo walaaladii naga horeeyay iimaanka naga horeeyay muslimiintii hore dhintay walaa tajcal fii quluubina hila liladiina aamanuu inta muminka ee ammaanta joogta ama iman doontana ilaahw laabtayada xuma hawgelini hilan bay leeyihin culamaa alusuul aw culamaa luga waxay yidhaahdaa nakira fi siyaaqi nahyi tacumu bay yidhaahdaa hadday nakirada hayru macrifa shay ah hadduu ku soo arooro siiqo nahyi uu ku jiro laa tajcal في quluubina hilla way caam yeeshaa macnu waa maxay waxa weeyaan ilaahow hilli mid yar iyo mid weyn mid muuqda iyo midaan muuqan hilli dhammaantii rabbow naga ilaali bay leeyihin haddaba ayuha alaxiba muminiintii ka dambeysay saxaabada calaamad kan looga dhigay ilaa qiyaami saaca dadka barh maanta nool muslimkii hore laga rogi la muslimkii hore dhintay laga rogi la-yi bale intoodii ugu mudnayd sumaydan maqal qaar abubakar iyo cumar iyo caaisha iyo saxaabadii nebi maxamed iyo maxaa la yidhaahdaa saxaabadii un ka hadlayo wax ka sheegaya jidkan ma hayaa jidka kan ma hayaan waayo saxaabada dadka raacay waxa u ah rabbi tilmaamayaa dadka jidka saxaabada hayaa waa kuwa maxay aan qalbigooda xumo ku jirin isla markaana ilaahay u baryaya kuwii ka horreeyey kuwa kuwii ka horreeyena cadalayaa waa maxay ahlu naarka ilaahay wuxuu yihi kulamaa dakhalat ummatun lacanat ukhtaha olo markay naarta gashaba tii kale naarta gashay ayay nacdashaabaa rabbi subxaana wa tacaala uu ku tilmaamaya taa macnaheedu waa maxay dad baa maadna nool culamada muslimiintaa laga rogi laayay ama dadka muslimiintu wax ka sheegaya fadhi ku dirarka tag bal soomaalida qof muslimun baa la xamanaya hor la wadaa war dhaqankii islaamku kaa maha dhaqanka islaamku waxa weeyaan rabbanaa laa tajcal fii quluubina hila liladiina aamanuu kuwa yidhaha ilaahu laabtayada xuma ha u gelinin intii iimaanka laga helay waa kuwa sidaasi ku ducaysanaya nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamaya tilmaamayaa safwatullaahi almukhtaara kuwa ilaahay doortay ee fiicni waa kuwe su-aal baa nabiga la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam xadiid ibnu maaja iyo bayhaqiba fi shucab limaan warinaya sheekh albaabine saxiix ku tilmaamay qiila lirasuuli اllahi salى اllahu alayh waalih wasalam ayu nnaasi afdalu qaala kulu makhmuumi اlqalb saduuqi اllisaan qaluu saduuqi اlisaani nacrifh fama makhmuumi اlqalb qala huwa اtaqiyu naqiy laa ihma fiihi walaa bagya walaa gila walaa xasad nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la weydiiyey dadka yaa u mudan dadka yaa u fadli badan yaa mudan yaa la horaysiin wuxuu nabigu yihi kulu makhmuumi lqalbi saduuq lisaan labadaa sifa ciddii leh waxay yidhahdeen garanay saduuqu lisaanka carabkiisu ninuu run sheego runta laazima beentu waa calaamada munaafiqiinta iyo gaalada lagu garto inamaa yaftari lkadib aladiina laa yuuminuun intaan ilaahay rumaysnayn baa beenta sheegta baa ilaahay yihi beenta abuurta munaafaqa markii laga waramayana waxaa la yihi idaa xadatha kadab saddexdii calaamadood ee munaafiqu lahaana waxa weeyaan hadduu waramayo been buu sheegaa idan sidqu lisaan wa simat lmu'min wuxuu nebigu leeyahay runtuna khayrkunbay ku hogaamisaa ilaa jannada aad ka gasho beentuna fujuurkay kugu hogaamisaa ilaa aad neerta ka gasho sidaa awgeed saxaabadu waxay yidhahdeen garanay saduuqu lisaani nacrifu kan carabkiisu runta sheego garanay fma mamuum اqalb makhmuum اlqalbigu waa maxay wuxuu nebigu ku yihi waa ataqiyu naqiy waa mid alla ka cabsaday oo nadiif ah laa ima fiihi walaa bagi dembi iyo bagi ama xadgudub iyo qooq ma laha walaa hila walaa xasadu nebigu i uur xumana ma qabo waa nin alla ka cabsada oo nadiifa ah buu nebigu ku tilmaamay ka alla ka cabsada nadiifti waa maxay waa midaan macaasida dhumban dulmigana samaynin laabtiisuna ay nabad qabto oo iyo xaasidnimo ay ka nabad qabtaa buu nabigu tilmaamaya ayuha laxiba bini aadamku markuu loolanka galo noox buu dareemaa laakiin waxaad u baahan tahay mucaahada qalbigaaga inaad ogaatid maradaada haddaad suuqa marto oo abaar soo shaqaysa maxaa ku dhacaa uska gowda waa normal in uska ku dhaco markaa maxaad samaysaa saabuun iyo biyaad ku maydhaa waxaad ka dadaashaa maradaada tan wixii caadiyat ilxayaa soo biiray inaad ka nadiifiso bini aadamku markuu loolanka galo tartan wax ka mida markuu galo sawaa inuu siyaasad ku tartamo ama inuu tijaarad ku baratamo ama inuu tacliim iyo cilmi ku baratamo xataa mararka qaarkood dacwo iyo sheegisteed inuu ku baratamo qur-aan la dhigayo iyo malcamado iyo dacwo iyo wax la sheegayo majaalaat ilxayaat oo dhan isku dar dadku mararba qalbigoodu soo galaa markaa nooc min iyo xaasidnimo iyo wax iska dhicisku waxay idhaahdaan salaamatu sadriga waxaa ugu dhib badan inta isku xirfadda ah bay idhaahdaan inta isku xirfadda ah ayaa marar badan waxaa dhacda inaanay isu laabfayoobin maalan kooxda siyaasadda kuwada jirta waxaa laga yaabaa inay waxoogaa isku dhinayaan oo isreebayaan kooxda tijaarada kuwada jirta waxaa laga yaabaa inay waxoogaa isku dhinayaan kooxda tacliimka waxaa laga yaaba kooxda wadaadnimada ku jirta intii alla badbaadiye mooyaane inay isreebayaan wadaad sareedda iyo kooxda qur-aanka dhigta waxaa laga yaaba malcaamiba malcaamad nawcunmaa inay reebayso laakiin maxaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay qofku inuu nadiifiyo qalbigiisa inuu e soo jeedo inuu e is ogaado inuu ogaado e war maxaa kugu soo biiray walaalkaa iyo adiga maxaa idin dhex maray meel waxaa lagu yidhi ku dagaalan oo yaan cidinkaaga hormarin waxa kaloo dhammina musaabaxa lagu yidhi meeshee lagu yihi ku dagaalan jannada yaan cidinkaaga horeyn limili hada falyacmal ilcaamiluun falyatanaafas ilmutanaafisuun sida ogeed bay culamadu waxay yidhaahdaan qurubaadka iihaarku kuma jira bay culimo badani qabaan waxaa naftaada laga horumaray qurubaadku kuma jira wixii alle loogu dhawaanaya maalan safka horea meel ka banaantay adaa aw hebelow safka hore gal lama yidhaahdo adba jannada waad u baahantahy aw hebelkaama janno jecla saanka maaha adaa janno u baahan idan qurbada ilaahay u dhawaanshihiisa cid layskama horumariyo hebelow adigu xagga alle iga mar lama yidhaahdo xagga alle adigu u dheeree xagga adduunkaa layska horumariya adduun markuu wuxuu yahay adduun ku saabsan yahay baa cidda kale layska horumaraya laakiin markuu ku saabsan yahay ilaahay u dhawaashiyihiisa walidalik buu nabigu wuxuu le safka hore haddaa ogtay waxaa ajar ku jira intaa isku qabsataan waa maxay waa laydin qori tuuri lahaa saa nin waliba u rabo ninka kale inaan u banaynin waa qorituur baa ka dhici lahaa buu nabigu tilmaamaya idan marka arrintu janno iyo ilaahay u dhawaashiyihiisa tay isku day inaan lagaa dheeraynin markay baab adduunyo tahay qalbigaaga dib ugu noqon waxaad u baahan tahay in badan maxay salaamatu sadr waayo hadday laabtu bukooto belaa ka dambaysa waxaa ka dambeeya xanuunadan ka warramay oo dhan ee xaqdi iyo xaasidnimo iyo ciil iyo urkutaale iyo urxumo o dhan ma ka dambeeya waxaa ka dambeeyo intaa kaaga daran in xataa acmaashii adduun ama laga aqbali waayo ama ilaahay toobad ka aqbali waayo maala nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy xadiidka muslim warinayo albaabada jannada waxaa la furaa khamiista iyo isniinaha waa maalmuu nebigu soomi jiray inta badan waxaanu naqaanaa ramadaanna in la furo hadiyo goor soonta iyo albaabada furstoodu in badan baa nusuustu isku xidha albaabada cirka iyo kuwa jannadaba waxaa la furaa maxay maalmaha kan fayukfaru likulli cabdin laa yushriku billahi shay ilaahay wuxuu dembigiisa dhaafaa qof kasta oo mu'mino ahlu tawxiida ah. laba laakiin ilahay wuxuu dhaha iyaga arrinkooda dib u dhiga waa ayo kaanat baynahu wa bayna akhiihi shaxnaaun fa yuqaalu andiru haadayni xataa isطilxa laba walaaloo isa sudhnaa oo uurxuma jirtay iyaga waxaa la yidhaahdaa dib u dhiga marka adduun qura waayi maysid adduunyadu dee marka cidhiidigagasho waa luntaayeen oo colaad iyo beriya baas baa ka ratib laakiin adduun qura waxaad waayeysaa maahae waa maxay dami dhaafka allaad waayeysaa sidaa ogeed waxa fiican ilaa man ata allaha biqalbin saliim buu qur-aanku tilmaamayay ma liibaana aakhiro nin yimi qalbi caafimaad qaba mooyaane xaasidnimada iyo xaqdiga iyo colaadda iyo reebninku balfiiri ama daymood ama dhugo ama eeg inta waxa uu inaga reebayo inta dhiba uu kuu geysanayo dadka laabtoodu caafimaad qabto nabi maxamed wuxuu ku tilmaamayaa jannada sufuufta hore inay ka mid yihiin nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy kooxda ugu horeysa ee jannada galaysa sida leylatulbadriga afar iyo tobnaad dayaxoo ah ayay u galaan kooxda ku xigtaa buu nabigu yidhi xidiga ugu iftiinka badan le sidiisoo kale iyagoo u muuqda ayay galaan kuwan calaamadoodu waa maxay wuxuu nabigu ku sifeeyey quluubuhum calىa qalbi rajuli waaxidi la اkhtilaafa baynahum walaa tabaaqud kuwan qalbiyadoodu waa sidii nin quro qura ilaahay leeyay oo wax khilaafa iyo wax isu cadhaysi kuma jiraan idan waa dad laabfayow baa laleeyahay kuwan jannada xagga hore ka gelayaa nabigu ku tilmaamaya calayh isalaatu wasalam deetana wuxuu sii sifeeyey waxay nimco helayaan o dhan xadiid imaamu axmed uu wariyo dadku inta badan laga yaabo inay maqleen aimada qaarna ay tasxiixiyaan sheekh ilalbani raxmat ullaahi caleyh intuu markii hore tasxiixiyey marka dambena uu isagu ka noqonayo tadciifinta uu badanayo xadiidkan culamo horo badan ku horeysayna tasxiixisay wuxuu sheegayaa waa xadiidkii maxay anas ibnu malik uu warinayey ama riwaayaadka qaarkood calaa kuli xaal xadiidka macnihiisi wuxuu sheegayaa nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii oo fadhiya ayuu wuxuu nabigu yihi waxaa idiin soo gelaya nin ahlu ahlujanna ka mid a ah. nin ooloo soconaya buu nabigu nebigu ahlu jannaa ka mid a ah. dabeetana nin baa yimi ansaariya oo garhkiisa weysadii ka da-ayso oo labada kaboodna bidixda ku sita maalin dambe ayuu haddana nabigu yidhi nin ahlu janna ka mid a ah soo gelaya isla ninkii unbaa soo galay mar saddexaad ayuu haddana nabigu yihi nin ahlu janna ahlujanna a idiin imanaya haddana ninkii unbaa soo galay saxaabi cabdillaahi bnu camar ibnu caas la yidhaahdaa wuxuu is yidhi waar bal ninka kani wuxuu rag ku dhaafay ee loo leeyun markuu soo galayaba nin ahlu ahlujanna kamida ah soo galaya bal raadce dabeetana waxoogaa marmarsiiyuu u samaystay inuu martigeliyo ninkii wuu martigeliyey saddex habeen buu la seexay ninka gurigiisii habeenkii markuu la seexanayo balinkan wuxuu ilaaliyaa wuxuu qabto cishahuu tukadaa wixii ugu tir alla u qoray salaad buu iska tukadaa waa iska seexdaa habeenkii saqda dhexe markuu baraarugo isrogaba waa tawxiidsadaa waa istaakfurlaystaa yani waa dikriya nabiguna caleyh isalaatu wasalaam wuxuu tilmaamaya qofka wayseqab ku seexda habeenkii markuu soo kaco subxaan allah walxamdu lilah walaa ilaha illa allah allahu akbar walaa xawla walaa quwata illa billah idhaha allahuma kfir lii ilahay dembigiisa waa dhaafa markuu habeenkii toose isrogrogayo adkaartaa yar kooban akrista ilahay dambiga waa ka dhaafaa ninkan intaana waa sameeya saddexdii maalmood markay dhammaatay ayuu wuxuu ku yihi cabdillaahi bnu camar warniya waxaan rabaa bal inaad ii waranto salaada subax markay soo dhowdana wuu kacaa un dee fajriga dadka siday u tukanayeen buulama wuxu hi niya wax dhibi ma jirin waxaanan kuugu imi inaan ogaado waxaad qabato camal weyn oo gaaro lagugu tilmaamana maan arag ee maxaa halkan ku gaadhsiiyey nebi maxamed sheegaya ii sheeg nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu lena ahlu janno ah dadkiina ma arkaba inaad ka acmaal badan tahay waxa aad qabataay wax ii sheeg buu ku yidhi wuxuu ku yidhi intaa aada aragta mooyaane wax kale ma sameeyo isagoo la yaaban markuu isiri dhaqaaq buu u yeedho wuxuu yidhi laakiin aan kuu sheego qof muslima kish iyo khiyaamo kuma sameeyo wax haasidnimo iyo waxaan laabta ugu hayaana muslimiinta ma jiraan cabdilaaha wuxuu yihi hadihi alatii balagat bik wahiy alatii laa nutiiq waar waa tantaad meesha ku gaadhay buu yidhi annana kari weyn in laabtaadu nadiif tahay oo aanad cidna laab xumo ugu haynin waa masaladan buu leeyahy masalada idan ayuha laxiba waxaan leenahay ahlu janna wanazacna ma fi suduurihim min gilin ikhwaanana calaa sururin mutaqaabiliin wanazacna ma fi suduurihim min gil tajri min taxtihim اlanhaar ilahay baa ku ammaanaya taabiciintii wاladiina jaaءuu min bacdihim yaquuluuna rabbana اغfir lana wlikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan haddaba inaad laabfayoobaataa adiga caafimaad qabbay kuu tahy waxaad seexanaysaa adoo miyar qabo caafimaad qabo wax dhibi ku hay adoo ciil qaba haddaas tiraahda sexano gam iba maysid sagaal jeer baad hurdada ka toosaysaa iyadoo kolba maskaxdaadu ay soo celinayso warku taalooyinka iyo wixii dhibku haysatay waxaad ka badbaadaysaa colaadaha iyo dhibtoo dhan walidaalik qur-aanka u fiirso ambiyada ilaahay markuu sifeynayo waxyaabaha lagu sifeeyey ugu waaweyn waxaa ka mida ah inay dad laabtoodu nadiif ahayd yani waa min sifaat alambiyaa haddaynu nebi ibraahim ku tilmaamnay id jaءa rabahu bqalbi saliim nabi maxamedna anas ibnu malik xadiidku warinaya waa kale man taqama linafsihi weligii ma aargoosan macnaheedu waa maxay madax ciil qabta hadday dad hogaamiso waa la jabaa nin isla aargoosa ama reer ribal xabaal ama kuwa garbi ama siyaasiyiinta intan kale xabaal ama nin ciil qaba hadduu madax noqdo waa laguma guuraan nin laakiin laabtiisu caafimaad qabto dadka inuu kor wado socda hadduu yimaado waxbuu hogaamin karaa walidalik ambiyadu waa qaadat اlumma waa dadkii bulshooyinka adduun soo hogaamiyey waa hogaanadii ilaahayba doortay de hogaanimo loo doortay walidalik baa ilaahay nebi maxamed wuxuu ku tilmaamaya man taqama linafsihi abad weligii ma aargudan nin intuu hogaaminaya ka aargudanaya muxuu soo kordhin weligii ma aargudan baa la yidhi nebi maxamed caasha waxay ku tidhi ridwaan ullaahi calayha wa can abiha maalin uxud kaaga dhib badan miyaad aragtay ilaahay rasuulkiisiiyo dabeetana wuxuu ihi waxaan tolkaa kala kulmay malayn maysi markii layga saaray maka ee aan tegay daa'if ee haddana wax magaratada laygu diray dhagaxa laygaga soo saaray waan socday buu nabigu yihi ilaa iyo qarnu thacaalib meel la yidhaahde markaan marayay baan baraarugay lama fiq buu nabigu tilmaamaya yani qofku markay dhibto ka badato waa iska socday unbuu nabigu leeyay wuxuun baan kala gartay anigoo maraya maxay meel la yidhaahdo qarnu sacaalib markaan marayay nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa loo geystay ayaa jibriil u dhawaaqay dabeetana wuxuu jibriil ku leeyay in allaha qad samica qawla qawmika wama raddu calayk ilaahay waa maqlay tolkaa waxay kugu had kugula hadleen iyo waxay kuugu jawaabeen rabbina wuxuu kuu soo diray malagii buuraha maanta inaad amarto ee waxaad doontaa amar malakuljibaal wuxuu reer maka labada buurada hareeree ka xigaan kor u qaadaya dushaan ka saaraya haddaad adugu amarto nabi maxamed aleyh isalaatu wasalaam makiina waa tii nabi maxamed tuntay magaalada uuga baxay gaale hadday ku disho malag lagu soo dira maxaad yeeli lahay ila midha ka reebin soo ma hadee nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyagoo gaalo ah oo magaalada ka saaray oo dhibtaas qabsatay oo kuwii kale soo eriyeen ayuu wuxuu leeyay bal arju an yukhrija allahu min aslaabihi man yacbud allaha waxdahu walaa yushriku bihi shay may ilaahay baan ka rajo qabaa inuu dhabaradooda iga soo saaro kuwa ilaahay keligii caabudo towxiidsada o aan cidna ugu shirig yeelin amel kaasuu qabaa mustaqbal madoobin uma muuqdo inkastoo la diiday qalbigiisuna ma buko ha argooso iyo nimankii waxaa kugu sameeyey adna aakhiro ku hubi ma aha ee aadanaha inuu naar ka badbaadiyo guntigaan idan hayaa buu nebigu leeyo naartaan idinka xejinaya idan xagga naarta usii yaacaysaan saa daraaddeed ma maalintii uxud markii dhibtu soo gaadhay uu godka ku dhacay ee koofiyadii gashay ee ilga hoose laga jebiyey salaadihii fadhi uu ku tukaday dhibtu qabsatay ayuu nabigu wuxuu hi allah maxay yeeli duul wejigoodii dhiiggaa saa uga daadiyey maxaa xaalkood noqon cadha alla way badantay ilaahay baa qur-aan soo dejiyey la yihi laysa laka min alamri shay-u dabeetana wuxuu leeyahy allahuma kfir liqowmi fa inahum laa yaclamuun waxba garan maayaane yacni gaaladii ilaahay le waid yamkuru bika aladiina kafaruu liyuhbituuka aw yaqtuluuka aw yukhrijuuka wayamkuruuna wayamkuru llah wallahu khayru lmaakiriin kuwa ilaahay yidhi way kaa soo saareen iyagoo rabay inay ama ku xidhaan ama ku dilaan ama ku bixiyaan go-aanka ku qaatay inay dilaan ee ilaahay subxaana wa tacaala ka soo ayuu isagoo si kun ciidana u yimi wata maxaa filaysaan buu ku yidhi waxay idhaahdeen akhun kariim wa bna akhun kariim mu aargoose nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi laa tasriba calaykum alyowm canaani korkiina maaha iska taga idan dadkii dadka hogaaminayay saasay u fakerayeen qisada nebi yuusufna in badan baa laydinka warama nebi yuusuf walaaladii oo god ku riday oo xidhay oo dhib u geystay oo haddana masabiday oo yidhi kan yari hadduu xaday walaalkiiyo ka weyn baa tuug ahaan jiray waa yuusufka hortaagan ayay leeyihiin walaalkiiyo ka weyn ayaa tuug ahaan jiray ayuu haddana iska cafiyey tallaahi laqad aatharaka allahu calayna wain kunaa lakhaatiin markuu ku yihi laa tasriba calaykum alyowma yakfir allahu lakum wahuwa arxam araaximiin yacni laabta muu bukin iyagoo god ugu riday oo aabihii laga kaxeeyey oo addoonsi galay oo xabsi soo galay oo soo rafaaday noloshiisa qeyb ka oo sanawaad ah xabsigo quru bidca siniin toddoba sana wax ka badan ku jiray intaasoo sanadood baa la adoonsanayay god cidlaabu waxaasoo rafaada walaaladiisii soo mariyay ayaa u yimi iyagoo baahan isagoo madaxa markaasay haddana isagoo madaxa oo aanay garanaynin weli caayayaan oo leeyihin kan yare hadduu xaday mid hore ay walaalahaayeenoo tuugaa jiray markaasuu ka xishooday inuu yidhah war idinkaa tuuga idinkaa xumaa oo godi u riday waa cafinaya haddana wuxuu leeyahay dambi korkiina maaha bal eh waxay culimmadu yidhaahdaan wuxuu ilaaliyey khawaatirtooda oo markuu ducaysanayey xataa ma odhanin ilaahay ana jeelka soo saaray idinkana abaarta idinka keena ila abaar baa ku dhacday labadaba waa asturo kaana waa iska dhaaf ilaahay godka iga soo saaray ma odhanin wuxuu yihi ilaahay jeelka iga jeelka iyo xun god cidlaabaa xun jeelka dadba ku noole god cidlo labadega haddii lagugu rido dajaal ka daran laakiin isagoo rabbi rabo wuxuu nimco siiyey inuu ka waramo ayuu wuxuu ilaaliyey khaairka walaaladii godkaayo haddii la sheeg sheego dee walaaladii xaalkoodii baa soo baxaya dabeetna uu iska daayo gaaladu intay u geysatuu sheegay ilaahay anigana jeelka soo saaray idinkana mu odhanin abaarta idinka keenay wuu asturay idinkana baadiyaa idinka keenay buu ley yani wuxuu diidan yihin wax hangaruufo ah isagiiyo walaaladii maxay inay dhex min bacdi an nazaqa shayطaanu bayni wa bayna ikhwatii ma odhanin markaa dhibta ii geysateen markii aniga iyo walaalkay shaydaanna dhex maray buu leeyahay aniga iyo walaaladay shaydaanna dhex idan waa nebiyadii malaha waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdaan de anaguma nebiyaanu gaadhina qaanaa nebi ahayn aan ka waramo oo qur ka waramo ilaahi subxaana wa tacaala qur wuxuu kaga waramayaa qiso hore fi suurati yaasiin wadrib suuratu yaasiin ilaahay wuxuu ka waramay saddex rasuul oo magaalo loo diray rasuul baa la diray markaasay beeniyeen mid labaad baa laga daba diray markaasay beeniyeen mid saddexaad baa laga daba diray saddex rasuul baa la beeniyey saddex rasuul markii la beeniyey ayaa ilaahay qur-aanka wuxuu kaga waramayaa nin kale oo aan isaga rasuusha ahayn وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا qوم اتبعوا المرسلين اتبعوا mن laa يسألكم أجرا وهم مهتدون ilahy wuxuu yihi magaalada xagga ugu danbaysa waxaa ka yimi nin ugu horeyn nin goobta joogayba ma ahayn warkaa gaadhay in nebiya la diiday dabeetana wuu isxilqaamo xilmu isa saaray halkaasuu ka yimi baa ilaahay yihi waxaa kaloo ilaahay u raaciyey qaabkuu yimi ma nin caajis ah isagoo rooraya oo inuu arintaa wax ka qabto raba ayuu yimi baa ilaahay yihi waja min aqsa lmadiinati rajulun yasca wuxuu yihi waar tolkayow waa raaca rasuullada cid aan waxba idinka doonaynin idina hanuuninaysa aadanuhu inta badan soomaalidu maxay odhan jirtay wadaadka wacdigiisa waxaa ka dambeeya maxay waa xisiy markaa wacdigan hore dadka mari maayo mar haddaad waxisi la daba taagantay waa kollay dantu wataa uma waxii dhiiba weeyaan kan ilaahay wuxuu ku sifeeyey inaanu taa wuxuu leeyahay waa raaca rasuullo idina hanuuninaya waxna aan idinka doonaynin aadana haddii xagga jeebka laga maro wasgeejiyaa qofkaad rabto qalbigiisa inaad furato inta badan ha isku dayin jeebkiisa inaad furato dabeetana waxaa rabbi ku yidhi waa diideen isxilqaamku intuu leegeyna u fiirso saddex rasuuloo la diiday ka warran innagu waxaanu idhahnaa wadaadadii baa jooga oo idinka xilka idin saaran markaa muxuu yihi ninkani meel saddex rasuul joogto ayuu iska xilqaamayaa wuxuu iska xilqaamayaa inuu qaban karo dadka inaad tidhaahdo war wacdiga dhegeysta war kaalaga diinta dhegeysta uma baahna wadaad war khamriga iska daa war zinada iska daa war salaada tukada war rabbiga ka baqa war wanaaggaa laga shaqeeyo uma baahna wadaad nin walba muslimba wuu garanaya laakiin isxilqaankaa yaraaday dabeetana hal wadaad ama muxaadaro jeediya ama imaam kelmad yidhaahdaa diintii baa laga dhigay asalkuna wuxuu ahaa dadka muslimiinta o dham inay diinta iska xil saaraan waxaa gaalay ninka idin sugayaan aakhiro su-aashooduna khatar weeyaan inay yidhaha ilaah way nala joogeen oo jeebakaygay baadhan jireen waxba noomay sheegin way noo soo hunguri doonteen diinba noomay sheegin waa su-aal khatara ninkan ilaahay wuxuu yihi meel fog buu ka yimi isagoo roorayuu yimi caynkaasaanuu yimi haddaba intaasoo dham iyadoo cajaba wax kasii cajab badan baa ilaahay sheegay waxay culamadu yidhaahdaan ninkani mabdiisi iisi buu casdaystay wamaa lii laa acbud maxaa aniga aan u caabudi waayo rabbiga iyo cidka mabdi oo dhan buu caddaystay kadibna isagii bay dileen waa la dilay meeshu meel sahlan maahayn meesha ninkan iska taagay waa meesha keensatay in la dilo waa la dilay ilaahay intuu ifka joogay warkiisii wuu inoo sheegay aakhire markuu tegayna ilaahay baa warkiisa inoo keenay haddana warka aakhire ka cajo badan ilaahay wuxuu leeyihi qiila dkhuli ljanna war jannada gal baa la yidhi markuu diinta usoo dhintay dabeetena wuxuu leey qaala yaa layta qowmii yaclamuuna bima gafara lii rabbii wajacalanii min almukrimiin yaa leyt alla jeclaan lahaayee buu leeyahy tolkey inay ogaadaan oo og yihiin sida rabbi iigu dambi dhaafay iyo sida lay karaamay kuwii dilay buu weli khayr la rajaynayaa laabtaan bukin kuwii dilay ayuu khayr la rajaynayaa adigu haday gaala ku disho oo dad diinta diidan ay ku dilaan oo had aakhare qabato oo ilaahay wax ku weydiiye maxaad odhan lahay waxaa laga yaabaa inaad odhan lahay bal jannadu horta hay dambaysa raggii aanu rabbow godka naareed ku hubi laakiin ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa ninkan aakhiro jooga markii horena meel fog buu ka soo cararay inuu dadka diin u sheego iminkana isagoo dhintay ayuu wuxuu leeya alla tolka tolkayaa u sheega sida rabbi ii nimceeyey igu dambi dhaafay iyana ha islaamaan weeyaane taa macnaheed waxa weeyaan waanu ceel qabin si kale haddaynu tilmaamno waxa weeyaan laabtiisaa caafimaad qabtay taasaa waxay sababtay inaanu dareemin waxaan oo dhan waxa quraan iyo axaadiis badan ku soo arooray abibakr qisadiisii uu ninkii mastax ibnu athat yihi waxbaan ka jaraya ee ilaahay subxaana watacaala yihi iska cafi walaa yatali ululfadli minkum wasaca an yu'tuu ululqurba walmasaakiina walmuhaajiriina fi sabiili illah waliyacfu waliyasfaxu ala tuxibuun afar iyo afartan aayadood wax ku dhadhow baa qur-aanka ku soo arooray oo masalati alcafwi ka waramaya in dadka la cafiyo ama la dhaafo ama aan loo qabanin ka waramaya soo arooray labadan aayadood mala aan idinku khatimo ugu horeyn bulshada muslimka ah hadday laabto caafimaad qabto colaadi dee ma jirto colaadi waxay timaadaa maxay markay laabtu bokooto soomaalidu maxay tidhaahdaa gacantu intaanay xumaan af xumaada afxumaa ka horeysa maxay gacanta hadday laabto caafimaad qabto dadku nabadbu ka shaqeeya colaadaa iyo dhibti iyo mashaakil uma timaado sida awgeed baa ilahay wuxuu ku tilmaamaya dadka mu'miniinta inay yihiin mathalu lmu'miniina fi tawaadim wa taraaxumi dadka muminiinta isuhilowgooda iyo isu naxariisadkooda iyo isjacaylkoodu wuxuu la mid yahay sidii jin qudha oo qayba hadday xanuunsato qeybta kale soo jeed iyo xanuun ay la qabto haddaba ba labadan aayadood ila fiirso labadan aayadood waxay ka waramayaan qiimaha ay leedahay laabtu inay caafimaad qabto mu'miniintuna xoogoodu inuu masaladan ku xidhan yahay ilahi wuxuu leeyay haddaa idinku laabtiinu caafimaad qabto waxa gaalo iyo munaafiqiini mareegayso oo dhami waxba idinma yeeli karaan haddaydan seelaabtiinu caafimaad qabin idinkaa isdilayo isku maranoo kuwa kalena way idin gumayseen markaa waa laba aayadooda qur-aanka tilmaamaya aayadda koowaad ilaahay wuxuu leeyahay in tamsaskum xasanatun tasu'hum wain tusibkum sayi'atun yafraxuu biha wain tasbiruu watataquu laa yadurukum shay-a in allaha bima yacmaluuna muxiit gaalkiiyo munaafiqa ilaahay wuxuu yidhi haddii wanaag idin haleelo way ka xumaadaan hadday dhibi idinku dhacdana way ku farxaan waa calaamada gaalka iyo munaafaqa lagu yaqaano ka waran adigoo muslima ah, haddaad saa noqoto haddaad reer hebel marka la gumaadana faraxdid markay guulaystaanna naxdid muslimiintu markay guulaysato naxdid gaalku markuu ka guulaysto faraxdid waa sifadii gaal iyo munaafiq ilaahay ku sheegay baad adigu qaadatay si awgeed baa ilahay wuxuu leeyahy kuwa gaaleed iyo munaafiqeed haddii wanaag idin haleelo way ka xumaadaan hadday dhibi idin haleeshana waa ku farxaan kaasi waa iyaga iyo qaabkay u fakarayaan laakiin idinka maxaa dhacaya tataqu idinku sabartaan ilaahayna ka cabsataan oo walaalnimadiin iyo alla ka cabsigiina uu jiro laa yadurukum kayduhum shay-a waxa ay dhib wadaan oo dhami waxba idinma geysan karaan u fiirsa aayadda quraan aan hadda laa yadurukum kayduhum shay-a baa ilaha yihi waxa makriyo ay xadhig wareeg wadaan oo dhan waxba idinma yeeli karaan waayo in allaha bimaa yacmaluuna muxiiط ba ilaahay yihi waxaan ay wadaan ilaahay waa ogyi ilaahay baa koobay baa la yidhi ka seexda hadii laakiin cagsigu uu dhaco maxaa dhacaya ilahay wuxuu qur-aanka ku leeyay waatiicu llaha warasuulah alle iyo rasuulkii aqbala waa jidka walaalnimo iyo calolfayoobaad iyo waxaan idinku dhacayaan walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum wasbiruu in allaha maca saabiriin ilahay wuxuu ina leeyahay alle iyo rasuul baa adeeca war nisaaca iyo isqabsiga iska daaya nisaaciya isqabsigu wuxuu yimaada markay dee laabta xumaato dabeetana waa la isqabsadaa maxaa ka ratibmaya markii hore maxaa la yihi wain tasbiruu watataquu laa yadurukum kayduhum shay markana maxaa la yidhi markay laabtii xumaatay colaadda iyo dagaaladu dhexdeena ka dhacaan fatafshaluu watadhaba riixukum baa ilaah yihi kalimat lfashli fi lluga dacfigaa la yidhaahdaa waa liidan doontaan dowladnimadiini iyo xooggiinuna way tegi doontaa baa ilaah yihi maanta caalam caalamulislaami maxaa ka jira marka hore caloosha xumaatay kadibna waa la isqabtay kadibna waa la isdilay kadibna gaalkaa loo kala dheereeyey kadibna waa la daciifay kadibna dowladnimadii baa la waayey kadibna waa layna gumaystay markii horena waxaa layna yihi laa yadurukum kayduhum shaya markana waxaa layna yihi maxay fatafshaluu watadhaba riixukum haddaba ayuhalaxiba qof ahaantaada markaad tahay haddaad rabto inaad caafimaad qabto jaamacadda leads agtiina ku taalla professor ka mida ah wuxuu iclaamiyey inuu dhigayo course ku saabsan caafimaad qabta laabta iyo dadku inay iscafiyaan iyo musaamaxa oo dabeetana wuxuu leeyahay xanuunada ugu badan ee bini aadam ka dhaca cuqadka nafsiga ka dhashaan buu leeyahy haddii dadku laabtoodu caafimaad qabto caafimaadkaa faafaya korska markiiba saacaduu ku buuxsamay baa la yidhi dadkuba waa bukaa yani waxaan leenahay intaan leads iyo meel kale laynooga sheegin ilaahay baa wuxuu inoo sheegay hadday laabteennu caafimaad qabto kow inaynu inagu caafimaad qabayno hurdo fiican iyo calool fiican iyo cibaado fiican oo rabbi aqbalo iyo waxaad ku cibaadaysanayso rabbi kaa yeelo iyo dadka muslimiinta oo ku aqbala dadku qofka laabta xaadan lama colaadiyaan laakiin tit for titkabaa ayaa beledu ka dhacdaa adna intan ugeysa adna intan kuu geysadu ma dhammaato laakiin dadka dadka musaalimkaa dadkuna wuu la nabadgeliyaa waa waa badbaadiyaa waa la musaalamoodaa idan qof ahaantaada waad ku caafimaadaysa hadday laabtaadu caafimaad qabto waxtar bay kuu tahay diin ahaan iyo caafimaad ahaan adduunya ahaanba waa mar labaade ka bulsho ahaan jiritaankeenu wuxuu ku xidhan yahay in badanoo ka midi eh, laabteenu inay caafimaad qabto ilaahay baa inoo ballan qaaday haddaynu sidaan nahay oo sabir iyo taqwo iyo alla kacabsi uu inagu jiro kaydka cid kale waddo oo dham inaanu waxayna yeelaynin haddiise aynu cagsiga nahay oo markaasi inagu isu xiniyo weynahay oo colaadii cadhadu ina dhex taalo in jabkani jirayo waxaa markaa habboon qof waloo muslimiba meesha ugu habboona uu ilaaliyaa inay qalbigiisa noqoto in allaha laa yanduru ilaa suwarikum wa ajsaamikum sida u egtiin iyo qoloftiina ilaahay ma eego ee rabbi wuxuu eegaa ila qulubikum wa acmaalikum qalbiyadiina iyo waxa ka ratibnay acmaasha ah ayaa rabi eega waxaynu u baahanay meesha rabi eego inaynu tahirno quraanka aanka sifaadka ambiyada ay dacwad ay wadaan waxaa horeysa wayuzakiihim bale eh, nebi ibraahim markuu ducaynayay qur-aanku siduu usoo naqliyay taskiyaduu dambaysiiyey rabbana wabcad fiihim rasuula ytlو عlayhim aayaatik wayucalimuhum اlkitaaba wاlxikma wayuzakiihim weeyaan ilaahay markuu sheegay in dacwada u aqbalay saddexda aayadooda kale ka waramaya taskiyaday horeysiiyeen culamadu waxay dhahdaan lafta qur-aaniya ku jirta oo ah inay taskiyat اlquluub ka horeyso tacliim اlkitaabi wاlxikma talaawat اlkitaabay tabliiqiyadu weeyaan ama tacliim اlkitaab wasunna inay ka horeyso maxay taskiit اlquluubku in qalbiyada la nadiifiyo la rabeeyo qad aflaxa man zakaaha waqad khaaba man dasaaha baa ilaah yihi waxaa liibaanay cidda naftiisa طahirta inaha laa tacmal walakin tacmal quluub alati fi suduur indhaha lama beele waxa la beelaa baa rabbi leeyahay kuwa laabtaa la beelaa laabta haddaad la-dahay indhahooda waxaa ka sokeeya indhamaha laabta indhahooda waxay arkaan marka wixii rabbi jecel yahay wixii rabbi jecel yahay ayay arkaan waxaa rabbi jecel yahay haddaad aragtana hawaabka iyo ajarkaad helaysaa kaalo weyn wax kastoo laguu geystay in dhib lagu gaarhsiiyo adna ad intii goosato waxa ka ajar weyn walaman sabara wagafara ayaa ka ajar weyn ayuha alaxiba kelmaddan qeybteeda hore waxaan kusoo koobayaa inaynu maxay rabbigeen tala saarano oo uu ahaado waxa mudnaanta aynu siinaynaa laabteennu inay caafimaad qabto wailaa darsin aakhar in shaa allahu tacaala baynu kaga warami haddii wakti loo helo in laabto caafimaad qabto maxaa kugu saacidaya mal asbaab maxay iyo maxay markaad samayso ayay noqonaysaa laabtaadu inaad caafimaad qabtaa in shaa allahu tacaala waxaynu ka dhigi darsun aakhar wasala allahuma calaa muxamadi wacalaa aalihi wasaxbi wasalam walxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin